yahay yaa laytanii lam uuta kitaabiya shalaytadayda eh maxaa ogeysiiyeyba ya maxaay ogeysiiyey yaa laytanii lam uuta kitaabiya maxaaba la iigu sheegayba natiijada walam adri maa xisaabiyah maxaabay ogeysiiyey xisaabtaydii yaa laytahaa kaanat alqaadiya hal mar maxaan u dhiman waayey oo laba jeer u dhintay hal mar maxaan u dhiman waayey oo laba jeer u dhintay alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala ninka asagoo calaacaday wuxuu yidhi maa agnaa canii maaliyah xoolihiisi maa agnaa muxuu ii taray canii aniga xaggayga maali ay maaliya maali xoolahaygii maxay ii tareen qofka mooday maanta xoolihiisu inay badbaadinayaano wuxuu dhihi doonaa qofkaasi maa agnaa canii maali ay maaliya halaka canii sulطaaniya madaxnimadaydi maxay ii tartay ya halaka canii sulطaaniya madaxnimadaydi maxay ii tartay markaasuu alla dhihi doonaa qabta khuduuhu fagulluuh qabta oo xidhxidha uma aljaxiima salluuh naarta jaxiime la yidhaahdo ku sola hilibka sida loo solo uma fi silsilatin silsilad darcuhaa dheerarkeedu uu dhan yahay sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun faslukuuhu geliya cabdullaahi bin cabaas wuxuu leeyahay intii afka laga geliyey gadaal ka bixi markaasaa gadaal laga soo gelo afka soo bixi markaasuu ala inahu kana laa yu'minu billahi alcaiim waxasaa loogu gelayo ilaahaygii weynaa bayna rumaynin walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin fuqaradii masaakiintiina mayna quudinin falaysa lahu lyowma haahuna xamiim maali meeshaas oo qiyaamo ah qabiil ma jiro qoys ma jiro cid xamiim iyo saaxiib iyo qoys iyo qaraabo maalintaa waxu tari karta lama arko walaa طacaamun raashin kalama la ilaa min khisliin khisliinku waa shay cunaha istaaga oon horeyna u bixin xaggana u dhaafin oo qodxo ah laa ya'kuluhu ila alkhaati'uun kuwa dembiyaalka e, e, dunuubta badan ayuu ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa tacaala inay cunaan nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala kadib baa mualifku wuxuu yihi almawaasiin waliimaanu bilmawaasiini tuudacu yowma alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay'a waliimaanu bilmawaasiin rumayn la rumeeyo miisaanka maalinta qiyaamo la saari doono acmaasha mise qofkaa la miisaamaya ama camalkaa la miisaamaya xalay baan in yar ka tilmaamay soo ma ahayn caqiidada qeybteeda furuucda ah ee laisku khilaafi karo intaba adilo tilmaamaysa baa jirta acmaasha xoog badan qofkana waa jiri karaa waliimaanu bilmawaasiin tuudacu yowma alqiyaamati baa la dhigi falaa tudlamu nafsun shaya naf wallahi inaan la dulmin oo ilaahay uusan dulmaynin tabaaraka wa tacaala adduunyada wixii aada la timid ayaa lagugu abaalmarin qaala tacaala faman thaqulat qofka ay cuslaato mawaasiinuhu ay mawaasiinu xasanaatihi xasanaadkiisa miisaankiisu qofkuu cuslaado fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna ay almuflixuuna hum ayaga oo keli abaa liibaanay xasriga ku jira waxaa weeye damiirka munfasilkaa ah hadduu laba macrifo dhex dhaco sidiisaba wuxuu faa'iideeyaa xasri buu faa'ideeya adamiir munfasil ulaaika iyo almuflixuuna damiirkaa munfasilka ee dhexdooda dhac marka ayaga oo keli a ah unbaa liibaanay baad dihi markaad fasiraysa fa ulaaika esh hum lmuflixuuna bas kuwa liibaanay ay liibaantu ku kooban tahay waaba kuwaabu alla leeyahy tabaaraka wa tacaala waana sax wey gaaladana fa ulaaika hum lkhaasiruun ashafaaca shafaacadu waa ergo waama waa ergeyn waxaan o dhan dad baa inkiray firqooyin baa inkiray waktiga aada cidhiiri noogu ah inaan tafsiiliyaan diidaya firqooyin muslimiinta soo maray baa inkiray waliimaanu bishafaacati fi dalika almowqifi rumayn la rumeeyo shafaacada maalintaas iyada ama mowqifka maalinta qiyaamo ayuu u baab yahay wahiya anwaac shafaacadu qaybay u qaybsantaa shafaacadu waa ergo ashafaacatu lcudmaa ka bilow shafaacada weyn wahiya khaasat binabiyi muxamedi sal l slam arrintaayay khaas ku tahay nabigeena calayhi asalaatu wassalaam wadalika xiina yashfacu fi ahli lmawqifi liyuqdaa baynahum waa goorta dadka meesha taagan oo dhan ay dalbadaan bal in sida loo dhaamo qoraxdana halkan la keeno fa kaana qaaba qawsayni aw adna kadibna ay nebi aadam u tagaan kadibna nafsii nafsi idhabuu ilaa gayri kadibna ay u tagaan ayo nabigeenna sala marka u dambaysa markaasuu carshiga hoostiisa ayuu nebigu ku sujuudayaa sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhihi doonaa irfac ra'saka washfac tushafac kor u qaad madaxaaga oo waxaa doonta na weydiiso waan ku siinaynaaye naxariista nabiga ummatii ummatii buu dhihi doonaa sala allahu alayhi wa alih wasalam shafaacadaasi waa shafaacada weyn ee alla qur-aanka uu ku sheegay ee nabiga la siiyey casaa an yabcahaka rabbuka maqaama maxmuuda casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda maqaamka la mahadin doono ee ummadda oo dhan ay ku farxi doonto ee nabiga lagu khaas yeelay ambiyadiina looga khaas yeelay waa maqaamka shafaacadaas uu ummadda oo dhan u shafaacaday nabig sal ly slam marka waxaa leeyahy alshafaacatu alcudmaa ilahay nagama qadiyo tabaaraka wa tacaala ta labaad shafaacatu fi istiftaaxi baabi ljannati liahliha midda labaad oo nabiga khaaska u ah calayhi asalaatu wassalaam markii dadkii la xisaabiyo dadka ehlu jannada ahaa jannada loo xukumo dadka ehlu naarka ahna naarta loo xukumo xataa kuwii asxaabu lacraaf wanaada asxaabu lacraaf mar alla markii xataa asxaabu asxaabulacraaf la xukumo asxaabu asxaabulacraaf markii waa dadka xoolaha leh adduunyada xoolaha kuleh baa si gooni a ah loo xisaabinaya ha meel jannada iyo naarta u udhexaysaba ayaga lagu xisaabinaya maalku khatar wey haddaan xaqiisa la bixin zakada laga bixin fuqarada wax laga siinin cibaadada aadan u kaalmaysanin xalaal aan laga soo shaqaysanin su-aal badan baa ka jirta maalinta qiyaamo mawqif bayna aljannati waalnaar way acraafku dadkii markii jannada loo xukumay qofka ugu horreeya geli doona waa nabiga sal l slam malaga jannada albaabkeeda furaheeda haya nabigaa ku garaaci doona sala allahu aleyh wasalam markaasuu dhihi doonaa waa kuma markaasuu dhihi doonaa waa muxamed sala allahu alay wasalam markaasuu dhihi doonaa waxaa lay amray cid adig ka horeysa inaana jannada ka furin furitaanka nabiga jannada lagu furay waa shafaaco labaadoo nabiga khaas u ah sala allahu aleyh wasalam ilaahay nagama qadiyo subxaana wa tacaala والشhفاعة في استفتاح bاب الجنة لأhلiha وhiy khاaصة بالنبي slى الlه عlيه وsلم mida sddexaad والshفاعة في تkفيف الcdاab waa shفاacadii في تkفيف الcadاabi can man ystaحiqh الcadاab cid cadaab mudatay oo naartii iyo cadaabkii laga khafiifiyey wa ayo wahiy khاaصة bالنabiyi slى الlه عlيه وsلم arrintana nabigay khاaص ku tahayo nabiga adeerkii abu طاaلب طaalamaa uu in badan nabiga difaacay calayhi الsalaau wasalaam ayaa waxaa abaal looga dhigay fii daxdaaxin min naar nacuudu billah yacni biyo yar oo naara buu ku dhex jiraa markaasaa markay lugihiisu ay biyuu naartu ay lugihiisu taataan baa madaxii baa sahal mar u karaya marka naartii weynayd waa laga soo khafiifiyey laakiin u fiirsan laakiin fii daxdaaxin min naar buu ku jiraa markaasaa saadi uu lugta u saaro madaxiisa ayaa karaya abu aalib maxaa l gaalnimo ku dhintay laakiin qaar bay aaminsan abu aalib inuu islaamnimo ku dhintay laakiin waa caqiide khaldan wey way noo imaan doontaa insha allah meeshai ka duuleen way noo imaan doontaa haddii alla yidhaahdo xiina yashfacu fii camihi abi aalib waaba kanba markuu nabigu adeerkii u shafaaco qaaday liyukhafafa canhu alcadaaba fi naari jahannam si uu uga khafiifiyo naarta jahanam wadalika jazaau ma kana yaxuutuhu wayaqdabu lahu waa jazaau ma kana yaxuutuhu waa difaaci uu nabiga difaaci jiray abu aalib difaaci uu nabiga difaaci jiray sala اllahu alay slam oo wayaqdabu lahu liajlihi uu nabiga darti u caroon jiray ayaa abaalkaa lagu siiyey midda kale wshafaacatu fi rafci darajaati aqwaami min ahli اljanna allahu akbar qolo ahlu janna ah oo darajaadkooda kor loo qaadayo ma garanaysaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada asagii saxaabada oo meel fadhiya ayaa wuxuu yidhi jannada waxaa geli doona sabcuuna alfa malak alfa sabcuuna alf toddobaatan kun ayaa jannada geli doonta bilaa xisaabin walaa cadaabin walaa ciqaab toddobaatan kun ma toddobaatan kun oo sinfiba ma toddobaatan kun oo noocba allahu aclam yacni malaayiin bay noqon doonaan qolo walba toddobaatan bay ka noqon karaan saxaabadu way ku murmeen nabigu markuu intaa yidhi buu istaagay guriguu galay intuu nabigu maqnaa sala allahu alay slam baa lagu murmay talo toddobaatankaa wa iyo toddobaatankaa kun saxaabadii cumar iyo abubakar iyo waxay dhaheen kollaba nabi kuma jirno cumar gaalnimaan soo marnay ah, laakin cabdullah cabaadilada cabaadilada iyo ragga lamidkaa weeye cabaadilada waa cabdullahi bin cabaas iyo cabdullahi bin mascuud iyo cabdullahi bin camr bin caas iyo ragga cabaadilada loo yaqaan raggaasd islaamnimada ku dhashay fahani aan la bay dheheen nabigu markuu soo baxay buu yidhi maxaad ku wada maxaad ku murmayseen waa loo sheegay maya buu yidhi wa aladiina laa yastarquun buu yidhi waa kuwa markay xanuunsadaan aan dhakhtarka aadin igu tufa aan dhihin argagixin ya dhakhtarka wacanin mathalan laakiin asagu u isku tufi karaa maca ay bannaan tahay inuu qofku asbaabta qaato oo uu dhakhtar aado haddana sabarkooda iyo dulqaadkooda daraaddii ayay ayagaa isdaaweynayoo isku tufayo dhakhtar ma aadayaan ayadoo bannaan ay bannaantahy in la in la aado walaa yatatayaruun waa kuwaan waxba baasaysanin baasaysi ma la fahmay qaaluu tayarnaa bika wa bima macak shimbirka guumaysta la yidhahdo markuu gurigeeda soo fuulo waa la baasaystaa madedkana waa la abshiray sooma waa kuwa aan waxba baasaysanin waxba dhibsanin baasaysigu xataa bini aadamku galaa qof haddaad arto aad baasaysato cuntada da dad baa baasaysta xasharaadka dad baa baasaysta soomaalida qeyb a subax markay ka lahaan hadday deerada kasoo horbaxdo safarka bay kasoo noqdaan ya so cajiib maaha tukaha madow islaan hadday ka soo orbaxdo caado qabta safar way ka soo noqdaan bal yaa u sheegina caado qabta waa gudaha islaan caado qabta hadday kaa soo orbaxdo oo yaa ku sheegsaa tiri caado qabta wax lala yaabay wey baasaysi la yaab la weye baasha la yidhahdo guumaystana kaba daranba marka waa dadka aan waxba baasaysanin wa calaa rabbin yatawakaluuna rabbina way isu dhiibaan oo ilaahay bay tala saartaan cukaasha binu muxsin oo saxaabi oo meesha fadhiyey baa istaaxay yaa rasuula allah ilaahay ii bari inuu kuwaa igu daro markaasuu yidhi anta minhum waad ku jirtaa mid kale is yidhi adigana jaaris ka faa'idaysa inaa jaaris fiican weye yaa rasuula allah anigana ilaahay ii bari markaa uhi sabaqaka bihaa cukaasha meesha mogtahay alay ninka lihi jiray geesiga ahaa soo garaysaan soomaali ninkii geesiga ah soo garaysaan ciyaal shadad ahaa ya ninkii xakiimka ahaa ee cigaal shidan ahaa ee geesiga ahaa ayaa isagoo jiifaalkaba subxaanya ka martaa la yidhi mogta marka wuu ooyey oo waxaa la yidhi baasha subxaanyo wey wax ma qaniinto maxaad la ooyi waan ogahay bi lakin meesha baan ka yaaba inay hayway u noqoto basaska <laughs> kadibna mid kamida isku soo laalaabo marka abwaab la xidhaa jirta soo maaha marka saxaabiga markuu ka faa'idaystay de kana kale hadii loo ogolaan lahaa mid kale ka faisan lahaa khalaas waa dhamaatay waxaa la yidhi sabaqaka biha ukaasha radi la cukaasha bn muxsin radia allahu taala canhu ardaa washafaacaةu fi rafci darajaati aqwaami min ahli janna qiila ina dalika khaasu bالnabiy muxamedi salى اllahu alيه wasalam wa qiila laysa khaasa bihi sal ly slam isagana khaaskuma ahna waa la yidhi sidoo kale wshafaacatu fi ahli اlkabaa'ir dadka dembiyada waaweyn ayagoon ka toobadkeenin ku dhintayna jahanamiyuun baa loo yaqaan naarta ayaa aan la cafiyin naarta ayaa la geliyaa markaasaa naarta ayaa jirhkooda cunta ilaa mawaadica sujuud ilaa meelihii uu ka sujuudi jiray ma ahane kii aan tukan jirin asaga meesha booskmale ilaa meelihii uu ka sujuudi jiray iyadu waxaa weeyaan dabku ma cunay waxarama allahu cala annaari an ta'kula mawaadica asujuud ilahay naarta waa ka xarimay inay cunto meelaha laga sujuudo allahu akbar salaadu waa nuur sow ma aha dadkaa jahanamiyuun baa loo yaqaan hal milyan oo sanay ku jiri karaan haddaba camalku intuu dhannaa iyo dembigu intuu dhannaabay ku xidhnayde naarta kuma waarayaan baab gooni abaan ah kaga hadli doonaa sheikh u caqidi doonaa lianna dunuubta waaweyn dad firqooyinka jira qayb kamida ah ku gaalaysiiya dadka khawaarijta oo kale oo macsida waaweyn ah laakiin ahlu sunna kuma gaalaysiiyaan abadan ahlusunna waljamaaca qofkaas wuxuu ku dambayn doonaa jannuu ku dambayn doonaa akhiiran shafaacana lagaga soo saari doonaa washafaacatu fi ahli lkabaa'iri wa hum lcusaatu lmuwaxidiin waa cusaadii laakiin muwaxidiinta ahaa ean shirki ku dhimanin mala fahmay waa dadka aan shir ku dhimanin aladiina dakhaluu nnaara bidunuubihim bisababi dunuubihim bay ku galeen he maxay ku galeen naarta ku galeen liykhrujuu minha inay ka soo baxaan yashfacu bidalika rasuulu اllah sala اllah alay slam nabi muxamed baa shafaaco qaadaya wa gayruhu min almursaliin iyo nabiga keyrkii oo dadkii lasoo diray ee wan wanaagsanaa ee mursaliinta ahaa wlmalaa'ika malaa'igtii ayaa shafaaco qaadi doonta iyo wاsaalixiina iyo wshuhadaa idan yaa shafaaco qaadi doona oo dadka ahlu kabaa'irta naarta ka soo saari doona oo fadligooda lagaga soo saari doonaa alambiyaau warusul sidoo kale almalaa'ika walsaalixuuna washuhadaa intaasoo dhan ba way shafeeco qaadayaan shafeecada dadka qaaday aad bay u badan yihin ilmaha yaree kuu saqiiray baa ka mid a fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaah nebigu wuxuu yihi ma tacuduuna araquuba fiikum qofka gablanka ma taqaanaa waxay dhaheen ha waa qofkaan caruur lahayn ama waa qofkaan soomaalida iyo carabta iyo wiila lahayn soo ma soomaalida qaar ba sa u taqana soo ma ninka gabdhaha besala inuu gablan yahy soo ma lakin insha allah waa laga baxaan u malayn hadda jahligaa waa laga baxay soo maaha alxamdu lilah wuxuu yidhi maya waa qof qiyaamada imaan doona he asagoon ilmo yar usoo siqiirin maalinta qiyaamaha waa qof maalinta qiyaama imaan doono asagoon adduunyada wax ilmo ah oo usoo saqiirayba aan jirin kaasaa gablana maalinta qiyaama waxaa gablana qofkuusa ilmo yar u dhimanin idan qofku ilmo yar u saqiirayo fahanii'an lak oo aad ku sabartay haddee magacna u bixisay haddaada magac u bixinin hadda aan cunna intaan joogna wuxuu yihi wlqur'aanu wasiyaamu shafiicaani qur'aanka iyo soonkuna way shafaaco qaadayaan oo qur'aanku suuratu lbaqara iyo aali cimraan oo hogaaminaya oo qur-aankii kalena daba socda ayaa waxay u shafeeca qaadayaan qofkii aqrin jiray maalinta adduunyada ilaahayow maalin oo dhanna xaaraamtuu ka tegay oo annagu nagu camalfalayay habeen oo dhanna wuu taagnaa jiifka iyo faraashkiibuu annaga dartaya oga tegay ilaahu jirkiisa ha cadaabin waa suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan oo qur'aankii oo dhanna dabauu daba socdo qur'aanki o dhan baa daba socda allahu akbar wlqur'aanu soonkana waa sidoo kale liasxaabihimaa ywma alqiyaama wakada wlaad lmu'miniin waaba kanba mu'miniinta caruurtooduna way shafeeco qaadayaan shufacaaa liaabaa'ihim aabayaalkood bay u shafeeco qaadayaan ama awlaad lmushrikiin mushrikiinta caruurtoodu magaala ma eh, muslimiinba sida raajixa waa muslimiin ilmuhu marba isagoo yar uu dhintay maxaa la yidhahdaa iken waa muslim culamada qaar waxay dhaheen waa yumtaxan waa la imtixaami doonaa maalinta qiyaamo qofka waalan ee miyirkiisu joogin ee mactuuha ah iyo ilmaha yaree yari ku dhinta ee gaalada ilmahooda ah qiyaamo intii la imtixaamo ayaa kii islaamnimada qaatana waa la jannayn kii asagoo halkaa joog gaalnimo qaatana waa la cadaabi mualifku wuxuu yidhi walxawd xawdku waa dar ama webi ama biyo ina acطaynaaka alkawthar uu nabigu sala allahu alay wasalama gacantiisa ku waraabin doono dadka yaan ka cabi doonin dadka ahlu bidcada ah ee bidcada diinta ku soo dara kama cabayaan nabigaana caddeeyey sala allahu alay wasalam kafuurkaa lagu dhufanaya malaa'igtaa ku dhufanaysa sidii nin geeliisa waraabinaya hal uusan lahayn oo uu arkay un darki iyadoo biyaha cabaysa siduu usha ama qoolka ugu dhufto oo kale dadka geelidaa garanay mogta ninku markuu geel lehay khatar wey aakhare nin baan geel lahayn maxaa la yidhi ya ma maqasheen aakhare nin geel lahayn maxaa la yidhi ya geela raggale caadi ma aha geelu waa khatar wey ilaa caabuduu ku dhow yahay geela ilahay hadduu san unaxariisto tabaaraka wa tacala soo ma waliimaanu bilxawdi waxaan rumaysannahay darka xawdi nabiyina muxamedi sala allahu alay wasalam marka maauhu ashaddu bayaadan min allaban horta biyihiisu way ka cad yihiin caanaha ko wa axlaa min alcasali malabkana way ka macaan yihiin wa atyabu min raa'ixati lmiski miskiga iyo barfuun iyo cadar nooca ugu idgoonna way ka caraf badan yihin man shariba minhu sharbatan qofka ka caba lam yadma bacdaha abada weligii odama ma oomayo aakhirana waa lagu oomaa miyaad maqasheen jannada waa lagu oomaa miyaad maqasheen maya xawdka kolka hor lasoo maraa qofka biyahan caba waa biyaha inta jannadu dee ma dhammaanayso inta aada janno ku jirto oo dee waabad ku jiraysaa weligaa oo dambe oon kuma qabanayo laakiin qofka aan biyaha ka cabin oo uu nabigu soo waraabinin sala allah alay salam xagee ku dambaynayaa dee naar buu ku dambaynaya alayhi salaatu wasalam nabigu suu sheegay asiraat waa jid yaroo la mari doono oo buundo camal u samaysan walimaanu bisiraati almansuubi siraadkii la dhisay almansuub la taagay calaa matni jahannam nacuudu billah jahannamo dusheeda ayaa laga dhisay yamuru nnaasu calayhi dadku way mari doonaan calaa qadri acmaalihim acmaashoodu hadba intay dhantay fa awaluhum kalbari allahu akbar qaar baa meesha waxay u marayaan sidii biriqda oo kale ya sidii biriqda iyo hilaaca iyo saas kale uma kamari riix dabaysha aadka u dheeraysa qaar baa dadka sa u mari doona uma kamari tayr shimbirta aadka u dheeraysa wnabiyu qaa'imu cala siraat nabigu marka jidku taagan yahay yaqulu wuxuu le ya rabbi salim salim ilaahu badbaado ilaahu badbaado buu nabigu leh sala allah alay slam xataa tacjaza acmaalu lcibaad ilaa addoommadii acmaashoodii ay hoos u dhacaan qoladii hore way dhamaadeen qoladii kale way dhamaadeen xataa yajii'a arajulu inta uu qof ka yimaado falaa yastatiicu asayra ilaa zaaxifa uusan socon karin ilaa salku siqid ma ahane mid baa imaanaya ya salku ku siqaya wafi janbatay asiraat naam ila zaaxifa wafi janbatay asiraati kalaabiib dhinacyada jidkaas arkaysaanna waxaa ah kalaabiibun mucallaqa kalaabiibku waa biraha kawaanka ma aragteen oo afka badan tusaalahaan ku garanaynaa bes ah mithlu mithlu mithlu shawki sacdaan waa ka nabig ala sal ly slam oo naarta jahanamo lagu soo kullaye wey maxay qabanaysaa mucallaqatun ma'muuratun biakhdi man umirat bihi dad baaba usii qoranba dad baaba usii qoran inay qabato naarta ku turto dad baa usii qoran inay haylhaysho oy wax ka jirkeeda qayb ka reebato camalkaagu hadba intuu dhan yahay wey famakduushu naajin ah, miday dhaawacaysaa kamida laakiin akhiiran badbaadaya sidii neef are waraabo cunay oo kale ya neef waraabo cunay oo kale xagga ka goosato naartu xaggana ka goosato laakin naajin wa makduusun fi nnaar iyo mid ay naartaba ku tuurayso mid intay soo qabatayba naarta ku tuuri nacuudu billahi tabaaraka wa tacala mawqifkan waa mawqif aad u cajaa'ib badan oo aad u yaab badan wey mualifku wuxuu ley raximah llahu tabaaraka wa tacaala wa nu'minu bkuli ma jaءa fi lkitaabi wالsuna fi akhbaari dalika alyawmi waahwaalih waxaan rumaysannahay wax alla wixii kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada ku yimid oo maalinta qiyaamo warkeeda ah acaadana allahu alayha acaadana acaadana allahu calayha ilahay naga badbaadiyo tabaaraka wa tacaala halkaasi waa qeybta koobaad alimaanu bilqada'i walqadar halkan mualifku wuxuu ka gelayaa arkaanta iimaanka runiga ugu dambeeyey soo ma ahayn alqada walqadar alimaanu bilqadai walqadar rumayn la rumeeya qadaha iyo qadarka maxaa udhexeeya qada iyo qadar hadal badan bay ku jira haddaanse soo koobo yuliqu yuطlaqu ixdaahuma alaakhar horta waa laisku isku iطlaaqaa oo qadaa oo loola jeedo qadar iyo qadar oo loola jeedo qadaa waxaa kaloo la yidhahdaa alqadaru smu ma lam maa lam yaqac bacdu alqadaru waa ismu maa lam yaqac bacdu qadarka waxaa la yidhahdaa waxaan weli dhicin waalqadaau xukmu اllahi bishayi cinda wuquucihi qadana waxaa la yidhaahdaa waa ilaahay xukunkiisa shayga markuu dhaco miiskan marka ila fiiriya miiskan hadda ninkii samaynayey intuusan samaynin muxuu ka fikiray ha wuxuu ka fikiray miisku samaynayo wixii geli lahaa iyo intuu ahaa intuu ahaan lahaa buu ka fikiray maxaa la yidhahdaa kaas weli miyuu sameeyey idan kaasi qadar baa la dhahaa allah tabaaraka wa tacaala makhluuqaadka wuu qadaray makhluuqaadka isagoon abuurin ayuu alla qadaray cilmigiisa saabiqa ah tabaaraka wa tacaala qada'na waa maxay waa markii la sameeyey alqada'u waa xukmu llahi bishayi cinda wuquucihi shayga markuu dhaco oo adi lagu sameeyey oo adi ilaahay ku abuuray maxaad leedahay alqada xukunka ilaahay baa dhacay oo fulay tabaaraka jala wacala waa mawduuc marka aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u weyn kitaabka dhexdiisa intaa wadno ayaan mid walba ku sheegi doonaa walimaanu bilqadaai khayri wa shari qadaha iyo qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba inaanu rumayno markaanu soo marinay towxiid rububiya baan xoogaa tafsiilinay haddaa xusuusataan ilahay muxuu shar ku abuuray ma xusutaan mar kuma celinayo waa ilaa baab aad u dheer oo aad u qiimo badan weeye altasdiiqu waaljazmu rumayn iyo rumayn go-an oo la rumeeyo biana allaha qadara maqaadiira alkhalaa'iq alla inuu qadaray oo qoray oo qorsheeyey khalaa'iqda oo dhan tabaaraka jala wacala qadar iyo maqaadiir iyo alqada wa ana maa shaa allahu kaana wuxuu alla doonay waa dhacaya wamaa lam yasha lam yakun wuxuu alla doonana ma dhacayo imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray maa shi'ta kaana wain lam asha wamaa shi'tu lam yakun in lam tasha waxaad adigu doonto waa dhici anu yaana doonin dooninbe waxaan anigu doonana ma dhacayo haddaadan adigu doonin qaala tacaala wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah qaala tacaala ina kula shayin shay la arkaa khalaqnaahu waxaan ku abuuray biqadarin jaangoyn iyo qadar qadar oo waa maxay alqadaru waa ismu maa lam yaqac bacdu oo taa waanu qadarnay wa qadaa'an waa alqadaa waa xukmu llahi bishayi cinda wuquucihi labaduba aan dhahne shay walba ilaahay waana qadaa'an wa qadaran oo qadar ahaan buu u qorsheeyey u jaangooyey cumrigaaga itaalkaaga dheerarkaaga midabkaaga arsaaqadaada waxaasoo dhan wax jaan go-an wey soo ma markii adduunka lagu keenina qada ahaan baa u dhacayo waa xukmu llahi bishayi cinda wuquucihi qaala tacaala wa kana amru llah amarka alla wuxuu ahaaday oo horeyna uu ahaa ahaan doonaana qadaran maqduura qadar la jaangooyey maraatib lqadar qadarku meeqaad martabadood buu leh ama meeqa rugni buu leeyahay qadarku afar rugni buu leeyahay qofkaan rumaynin mu'min maaha afartaa rugni waa inaad rumaysaa alula alcilm waa inaad ogaato allah tabaaraka wa tacaala fanu'minu biana allaha tacaala bikuli shayin caliim shay walba alla inuu og yahay calima ma kana wama yakunu wa kayfa yakunu bicilmihi alazaliy alabadiy falaa yatajadadu lahu cilmu bacda jahlin walaa yalxaquhu nisyaanu bacda cilmi fanuminu biana allaha tacaala bikuli shayin caliim waa inaad rumayso ilaahay cilmigiisa saabiqa su-aal allah tabaaraka wa tacaala maraatib lqadar waxaa ugu horeeya baan idhi cilmiga ilaahay miyaa loo tiirin karaa jahli gaalada soomayna dhihin rabbi rabbi irjicuni soomayn dhihin qof hadduu dhaho ka war jaris ma laska siiyo oo bal la fiiriyo bal inay wanaagsanaadaan iyo in kale ilmahaaga intuu khalad galo ayuu ku dhaa u noqon maayo markaasad ayo janis baan ku siiyey markaad ada janis baan ku siiyey xaalkiisa jahli baad kaga jirtaa inuu wanaagsanaan doono in kale soo saas ma allah tabaaraka wa tacaala haddii la dhihi lahaa inuu soo celiyo qolada tiri rabbi irjicuun ama yidhi fa asadaqanna yidhi hadduu alla soo celin lahaa maxay noqon lahayd naqsi iyo ceeb ilahay loo tiiriyo tabaraka wa tacala oo waa maxay waa jahli soo ma ilahay wax ka qarsoon ma jiro arrintaa waxaa idin caddaynaya suuratu alancaam rabbi wuxuu yidhi subxaanahu jala wacala walow rudduu haddii la soo celin lahaa la caaduu limaa nuhuu canhu wixii laga reebay ayay ku noqon lahaayeen wa inahum lakaadibuun waa afka baarkiisa been wey ida jaءaka almunaafiquun qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasulu haye wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun alla marka cilmi mطlaqa buu lehy tabaaraka wa tacaala kamaalu cilmi اllahi horta wa inaad rumayso fiiriya kamaalu cilmi اllah wa kamaalu qudrat اllah ilaahay cilmigiisa kaamilnimadiisa iyo dhammaystirankiisa waa inaad rumayso tabaaraka jala wacala wax walba calima maa kaana wama sayakunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakun wixii dhacay waxa dhici doono waxa inuu dhacaba ayna suurtagal ahayn hadduu dhici lahaa qaabku u dhici lahaa alla waa yaqaan tabaaraka wa tacaala fanuminu biana allaha tacaala bikuli shayin caliim calima ma kana wma yakunu wakayfa yakunu bicilmihi اlazliy waan arki doonaa cilmi اlazliy waa ataqdiri iyo waan u qaybin doonaa cilmihi اlazliy cilmigiisa azaliga ah ayuu alle ku ogaa alabadiy haddanana aan kala go-aynine maxaa la yidhahdaa horeeyey meel aan ku ekayn falaa yatajadadu lahu cilmun ilaahay cilmi ooma cusboonaado bacda jahlin markuu jahli ka ahaa kadib ilaahay cilmi uu gadaal ka ogaanaya maya sida qadariyada qayb ka mid ay dhaheen almru unuf ilaahay afcaasha markaanu samayno un waa la ogaadaa tabaaraka wa tacaala soo ma niman qadariya la yihahda meeshan ku baaba'ay soo ma wabilqadari lmaqduuri ayqin fainahu dicaamatu caqdi diini wa diinu afyaxu eh, caqiidada la rumeeya alqada walqadar waa baab cajaa'iba dad fara badan oo aad u badan baana ku dhumay lakin lidiq اwakti waan gaabinaya falaa ytajadadu lahu cilm bacda jahlin walaa yalxaqhu nisyaanu alla ma haleelo hilmaan bacda cilmin ogaal kadib ilahay ma haleelo wax la yidhahdo maxaa la yidhahdaa hilmaan qaala cilmuhaa cinda rabbi fi kitaabi laa yadilu rabbi walaa yansa athaniya midda labaad oo rugniga labaade alkitaabatu waa la qoray fanu'minu biana allaha kataba fi lawxi lmaxfuud inuu alla ku qoray ma huwa kainu ilaa ywmi اqiyaama wixii dhici doona ilaa ywmi اqiyaama calima uma kataba walidalika awalu ma khalaqa allahu lqalm wixii ugu horreeyey alla abuuray muxuu ahaa qalm faqaala ktub faqaala maada aktub qaala ktub maqaadiira alkhalaa'iqi ilaa ywmi اlqiyaama qor buu yidhi qalinkiibu ilahay iyo allah wada hadlay qor buu yidhi maxaa qoraa buu yidhi qor buu yidhi waxa dhici doona ilaa qiyaami saaca qalinkiina waa qoray khalaas wajafat الsuxuf ruficat alaqlaam wajafat الsuxuf athaniya fanu'minu biana allaha kataba ana allaha kataba fi lawxi اlmaxfuudi naam wa huwa kainu ila ywmi alqiyama qala tacaalى alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamawati wاlard ma fi الsamaءi wاlard ina dalika fi kitaabi ina dalika calى اllahi yasir alam taclam miyaadan ogeyn an allaha alla yaclamu inuu og yahay ma fi samaai makhluuqaadka samada ku sugan iyo wlard ina dalika arrinkaasi fii kitaabin waa lawxulmaxfuudka wey kitaabka lawxulmaxfuudka la yidhaahdo ayuu ahaaday oo lagu qoray oo ku dhex sugan yahay ina dalika arrinka alla inuu ogaado ilaa qiyaami saaca wixii dhici doono oo dhanna cala allahi alla yasiirun waa mid ku fudud arrin ku culus ma wa qaala tacaala famaa baalu quruuni اlأuulى yani kuwii hore umamkii hore xaalkoodu muxuu yahay qaala cilmuhaa cinda rabbi nabiga dhag ala slam ilahay ku dhabaaliyey cilmigoodu cinda rabbii buu ahaaday alla agtiisa ayuu ahaaday fii kitaabin buu ahaaday kitaab dhacdii laa yadilu rabbii walaa yansaa ya allah tabaaraka watacaala miyuu wax hilmaamaa maya in loo nisbeeyo alla hilmaan waa khatar wa qaala tacaala wa kullu shayin shay la arkaaye wa kulla shayin shay la arkaa axsaynaahu shayga waanu koobnay fii imaamin ay fii kitaabin mubiinin kitaab cad ayaanu ku qoray kullada min alfaad alcumuum bay ku jirtaa bal min acami alcumuumaat bay ku jirtaa saa kulla shay shay la arkaaye axsaynaahu waanu koobnay fii imaamin mubiin yadkhulu fi dalika altaqdiir اlazaliy halka ayaan darsigeena qeybtiisa hore ku joojinayna bidn illahi tobaaraka wa tacaala jazakum allahu khayra wbaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum